رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi waman waalaah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ama bacd in shaa allahu tacaala waxaynu maanta bilaabi doonaa kitaabka loo yaqaano kitaabu الكبائر oo lilimaami dahabi uu leeyahay intaynan kitaabka bilaabinna waxaynu ka horaysiin doonaa kelmad ku saabsan ikhlaaska waxaynu ku xejin doonnaa in sha allahu tacaala tarjumada imaamka kitaabka leh taariikhdiisa iyo siiradiisa oo kooban waxaynu ku xejin doonnaa in sha allahu tacaala mu'alafaadka iyo kutubta uu aliifay si aynu u ogaanno kitaabka aynu baranayno shiikha lahaa mansilada cilmiga iyo makaanada uu joogay kadibna waxaynu bilaabi doonnaa kitaabka haddaynu ku horayno nuqdada ku saabsan ikhlaaska camal kastoo ruuxa mu'minkaay uu samaynayo waxaa lagama maarmaan ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u badhax tiro ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay waxaa u sugnaatay diin badhaxla baa u sugnaatay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin lama amrin mu'miniinta inay ilaahay subxaanah wa tacaalaa caabudaan mooye wax kale iyo inay ilaahay subxaanah wa tacaalaa cibaadada u badhaxtiraan nebigeennuna wuxuu leeyahay xadiiska imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo keyrkood ay warinayaan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha laa yaqbalu min alacmaali ila maa kaana khaalisa wabtuqiya bihi wajhuh ilaahay camallada ma aqbalo wixii isaga loo badhax tiray ee wejigiisa lagu doonayo mooyaane wuxuu nabigeennu leeyahay si gaara cilmiga barashadiisa markuu uga warramayey xadiiska abu daa'uud iyo ibnu maaja ay warinayaan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man tacallama cilman mima yubtaqaa bihi wajhu allah laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carfa aljannata yowma alqiyaama yacni riixaha ruuxii barta cilmi ka mida cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii loo barto oo culumta shareecada ka mid ah isagoo ujeeddada uu u baranayaa ay tahay xoogaa adduunye ah inuu ku raadinayo maalinka qiyaame janno inuu galo iska daayo urteeda ma helo waa lagama maarmaan marka in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo badhaxtiro imaamka kitaabkeenna alifay waxaa la yidhaahdaa huwa alimaamu alxaafidu almu'arikh alcallaama intaasay isugu ay u raaciyeen waa imaamkii xaafidka ahaa ee caalimka ahaa ee muxadiska ahaa ee cilmiga taariikhda yaqaanay laqabkiisa waxaa la yidhaahdaa shamsudiin kunyadiisana waxaa la yidhahdaa abu cabdullaahi magaciisa waxaa la yidhahdaa muxamed ibnu axmed ibnu cusmaan ayaa la yidhaahdaa ibnu khaymaas aturkumaani ashaafici almashhuuru bidahabi ayuu ku magac dheerayay wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa lix boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii waxaana la oofsaday toddoba boqol iyo afartan iyo siddeeddii cimriga uu noolaa imaamku waa toddobaatan iyo shan sano haddaynu fiirino barbaaridiisii iyo qaabkii uu u barbaaray imaamku wuxuu ka dhashay usro ahlu cilmiga oo ahlu diina ayuu ka dhashay wuxuu xifdiyey qur-aanka ayuu markii hore xifdiyey wuxuu bartay cilmu lqiraa'aat ayuu bartay ilaa qiraa'aadka u noqday yacni nin caalimku ah wuxuu bartay cilmiga xadiiska ilaa u noqday mashaa'ikhda cilmiga xadiiska kuwa ugu caansan meelihii uu wax ka bartay iyo cilmiga dadaalkii uu u galay sidii dhaqanka culimmadu u ahaa waxay ahayd inay safraan marka deegaanka ay joogaan wixii cilmiya ee yaallay ay ka qaataan inay dhulka kale iyo waddamada kale ay u safraan wuxuu imaamku cilmiga uu ka qaatay shaam culimmadii joogtay kadib wuxuu aaday masar wuxuu aaday maka bilaadaasoo dhan imaamku rixlo ayuu ku soo maray ilaa uu cilmiga uu ka qaatay markay culimmadu ay ammaanayeen alimaamu dahabi raximahu allahu tacaala war yaroo kooban oo saddex sheikh ay yidhaahdeen oo culimo oo caan ah ayaan ka soo qaadanayaa si aynu u ogaano mansilada iyo booska imaamu dahabi raximahu allahu tacaala abu cabdillaahi muxamed ibnu maxamed ibnu cabdilkariim almuusili caalimka loo yaqaano ayaa imaamu dahabi isagoo ammaanaya wuxuu yidhi maa siltu bisamci ahwaakum wamaa dukirat akhbaarukum qadun ilaa miltu min darabi laysa min cajabin in miltu naxwakum faannaasu bidabci qad maaluu ila dahabi wuxuu yidhi imaamku marar badan baan maqlayay akhbaarta dhanka imaamu dahabi laga soo sheegayo inaan xaggiinna u soo iishay oo u soo rixleeyey oo cilmi iyo aqoon diineed inaan ka qaato aan xaggiinna u soo aadayna wax lala yaabo maaha maxaa yeelay bini aadamka abuurkiisa iyo dabciga ilaahay uu ku abuuray baa waxaa ka mid a inuu dahabka jecel yahay adiguna yacnii dahab baad tahay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar casqalaani ayaa biyaha samsam intuu cabay buu yidhi waxaan u niyooday inuu ilaahay subxaana wa tacaala i gaadhsiiyo xifdiga martabada imaamu dahabi uu joogay inuu ilaahay i gaadhsiiyaan u niyooday biyahan cabay ibnu kasiir wuxuu leeyahay waa cilmiga xadiisku yacni midkii uu yani culimmadii muxadisiinta lagu khatimay waana midkuu ku gabagaboobay kutubtiisa waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan taariikhu lislaam siyaru aclaami الnubala alkaashif alcarsh miisaan اlictidaal almuqni fi الضucafaa tadkiraة اlxufaad alkabaa'ir kitaabka loo yaqaano alculuwi lilcaliyi اlghafaar almuuqida fi cilmi اlxadiis almustadrak cala mustadrak اlxaakim macrifa kitaabka loo yaqaano macrifat اlquraa alkibaar cala adabaqaat iyo kuwo kale oo badan haddaynu usoo gudubno marka kitaabkan kitaabu alkabaa'ir aynu u soo gudubno waxaa jirta laba nusqo kitaabka alimaamu dahabi intaan la daabicin nusqo hore ayaa waxay gacanta u gashay dad aan ammaano cilmi lahayn markaasay say doonaan ugu tasarufeen nusqadaasi marka waa been abuur imaamka lagu been abuurtay waxaana ku tusinaya inay been abuur tahay saddex shay saddex shay baa ku tusinaya shayga koowaad waxa weeye manhajkii imaamu dahabi uu ku socday ayay khilaafsanta imaam dahabi waxaa lagu yaqaanay nin naaqida cilmulxadiiska riwaayatan wa diraaya u leh ayaa lagu yaqaanay nusqada waxaa ka buuxda axaadiis daciifa iyo mawduuca ayaa ka buuxa midda labaadna ee lagu garanayaa waxa weeye axaadiis uu kutubtiisa kale uu kaga hadlay ayaa nusqadaa ku qoran oo hadalkii uu kaga hadlay laga gooyey xadiis daciifa ama mawduuca imaamu dahabi hadduu soo arooriyo wuu caddayn lahaa nusqadaas marka waa nusqooyinkan waxaa lagu garanayaa nusqadaas ama nusqooyinka waxaa lagu garanayaa qaacido aad ka dhigataa nusqo kastoo ay ku taallo xikaaya mawcida yacnii ay ku taallo iyo ashcaar badani ay ku yaaliin waa nusqooyinka been abuurka ah ee imaamu dahabi lagu been abuurtay waxyaabaha ku tusinaya inay nusqadaasi been abuur tahay waxaa ka mid ah markuu ka hadlayey kabiirada tarku salaa ama salaada laga tago wuxuu soo arooriyey xadiis imaamu dahabi uu daciifiyey man xaafada cala asalawaati almaktuuba akramahu allahu tacaala bikhamsi karaamaatin waman tahaawana biha caaqabahu allahu tacaala bikhamsi casharata cuquuba khamsun fi dunya wahalaasun cinda almowti wahalaasun fi lqabri wahalaasun cinda khuruujihi min alqabri xadiiskaas marka nuskhadaas wax tacliiqa oo imaamku uu ka hadlay laguma darin laakiin waxaa lagu ogaaday kitaabkiisa miisaanulictidaalka dahbi markuu u turjumaynayay moxamed ibnu caliy bn alcabaas albaqdaadi alcadaar ayuu wuxuu yihi rakiba calaa abi bakr ibni siyaadin annisaabuuri xadiisan baطila fi taariki الsalaaة waxaa la mida isagana xadiiska odhanaya low calima allahu shayئa adnaa min alufi lanaha canhu xuquuq lwaalideynka markuu ka hadlayo xadiiska imaamu dahabi markuu ka hadlayay wuxuu yihi asram ibnu xawshab baa ku jira qaala yaxya ibnu saciid alqadaan fiihi kadaabun khabiis wa qaala ibnu xibbaan wuxuu yidhi kaana yadacu alxadiida cala asiqaat dadka siqaadda abuu axaadiis beenbeena intuu dejiyo uu dusha ka saari jiray marka waa wax caddaynaya nuskhadaasi inay tahay nuskha been abuura oo makduuba ee aan bilaabo in sha allahu tacaala kitaabka nuskhada aan ictimaadayo insha sha allahu tacaala waa nuskhada nuskhooyinka aan ictimaadayo nuskhada mashhuur xasan salmaan waa nuskhadaas iyo nuskhada bashiir maxamed cuyuun iyo nuskhada yani samiir uu leeyahay nuskhooyinkaasaan in sha allahu tacaala aan ictimaadi doona بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن afar allaahu lahu ama raximahu اllah nusqooyinkuu siday u kala duwan yihiin bismi illaahi alle subxaana wa tacaala magiciisa cuskashadiisa aan cuskanayno ayaan ku bilaabaynaa arraxmaani allihii naxariista guud naxariisanaya naxariistiisu ay caam ahayd oo khalaa'iqda oo dhani naxariistiisa ay ka faa'iidaysanayeen alraxiimi allihii naxariista gaar ahaaneed naxariisanayey ee mu'miniinta si gaara ah ugu naxariisanayey wa kaana bilmu'miniina raxiima ayaan aftatixu kitaabii kitaabkayga aan ku furfuranaya rabbii yaa rabbi rabbigay oo yasir fududee oo wa acin ii kaalmee kitaabka inaan bilaabo oo dhammeeyo iigu kaalmee qaalo shaykhu sheekhii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa ee alxaafidu xaafidka ahaa shamsudiin kunyadiisu ay ahayd muxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan addahabi ahaa gafara allaahu lahu ilaahay ha u dembi dhaafo ama raximahu allaahu alla ha u naxariiste intan shiikhu ma odhane dadkii waraaqiinta ahaa ee shiikha ka soo guuriyey ee kitaabka ka soo guuriyey baa leh qaala shaykhu sheekhii wuxuu yidhi sheekh waxaa la yidhaahdaa yacni man jaawaza alarbaciin arbaciinka ruuxii dhaafaa sheekh la yidhaha waxaa kaloo la yidhaahdaa cilmiga ruuxa xambaarsanna waa la yidhaahdaa man balaqa rutbata ahli اlfadli walow kana sabiyan alimaamu ee imaamka ahaa imaam maxaa la yidhaahdaa imaam waxaa la yidhahdaa man saxat iqtidaa'uhu ruuxa ay ansaxayso in lagu daydo khayrna waa lagaga dayan karaa sharna waa lagaga dayan karaa labadaba imaam qur-aanku waa uu isticmaalo cibaaduraxmaanku waxay ku ducaysanayeen wajacalnaa yani lilmuttaqiina imaama ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wajacalnaa minhum a'immatan yadcuuna biamrina cafwan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ahlu naarkii markii laga warramayay fircoon iyo qoladii sharka lagaga daydana ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wajacalnaa minhum a'immatan yadcuuna ila annaari wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun ayb xaafidka waxaa la yidhaahdaa yanii axaadiista uu xifdisan yahay intuu xifdisan yahay baa ka badan intaanu xifdisanayn laqabkiisa waxaa la yidhaahdaa shamsudiin kunyadiisana abu cabdilaahi baa la yidhaahdaa magaciisuna waa moxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan addahabi hafara allaahu lahu nisbada addahabi waxay ka timi aabbihii baa dahabka ka shaqayn jiray oo loo nisbeeyey walidaalika isagu markii hore kutubta wuxuu ku qoran jiray ibnu dahab ibnu dahab ayuu ku qoran jiray markii dambe ayaa nisbada uu ku caanbaxay addahabi oo isaguna shaqadii aabbihii ayuu qabtoo dahabku ka shaqeeyey muqadimat lmusanifi musanifka muqadimadiisii alxamdu lilaahi cala aliimaani bihi wa bikutubihi wa rusulihi wa malaa'ikatih wa aqdaarihi wa sala allahu cala nabiyina muxamadi waaalihi wa ansaarih salaatan daa'imatan tuxiluna daara alqaraari fii jiwaarih alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale subxaanah wa tacaala dhammaanteed cala aliimaani iimaanka iyo rumaynta aan rumaynay dusheedu ku leeyahay bihi ay billaahi alle subxaana wa tacaala aan rumaynay bini aadamka loogu deeqo waxa ugu qiimaha badani waxa weeye waa iimaanka alle subxaana wa tacaala uu kuu hibeeyey walidaalika ahlu jannuhu markay jannada ilaahay iyo martiqaadka allee qiimiga badan ay mutaystaan waxay odhanayaan alxamdu lilaahi aladii hadaana لhda wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah cala aliimaani rumaynta aanu rumaynay alle subxaanah wa tacaala dusheeda ayuu ku leeyahay bihi ay billaah wa bikutubihi kutubtiisa rumaynta aanu rumaynay buu alle mahad uu ku leeyahay oo nicmo bini aadan loogu deeqo midda ugu qiimaha badan ah wa rusulihi rusushiisa rumaynta aanu rumaynay buu alle subxaanah wa tacaala mahad uu ku leeyahay inuuna garansiiyey oo aanu rumayn wa malaa'ikatii malaa'igtiisa rumaynta aanu rumaynay buu alle mahad ku leeyahay iyo wa aqdaarihi qadartiisa iyo waxyaabaha ilaahay uu jaangooyey subxaanahu wa tacaala marka waa arkaanuliimaan soo maaha arkaanuliimaan wey wa sala allaahu alle subxaanahu wa tacaala ha ammaano calaa nebiyinaa nebigeenni dushiisa alla ha ammaano muxamedin muxamed ahaa iyo wa aalihi aalkiisii iyo wa ansaarihi ansaartiisa iyo hiiliyayaashiisii alla ha ammaan salaatan ammaan oo daa'imatan joogta ah oo tuxillunaa na dejisa daara alqaraari nagaadiga daartiisa na dejisa fii jiwaarihi nebiga sala allahu caleyh wasalam inaan la derisno oo deriskiisa noqono salliga culimmadu waxay yidhaahdeen markuu xagga ilaahay ka yimaado waxaa la yidhahdaa raxma laakiin sida raajaxay waxa weeye salligu markuu xagga ilaahay ka yimaado yacni waa sanaa'u ullaahi calaa cabdihi fii mala'in min almalaa'ika kama qaala abucaaliya alriyaaxi siduu yidhi waxaadna ku garanaysaa salliga iyo raxmaddu inay kala duwan yihiin qur-aankaa kala saaray ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma waana laysku cadfay cadafkuna asaaliibta luqada carabiga marka la fiiriyo yacnii inta badan qaalib ahaan wuxuu keenay yaqtadii muqaayara labada shay inay kala duwan yihiin ayuu keenay marka alle subxaanah wa tacaala wasala allaahu alle subxaanah wa tacaala ha ammaano calaa nebiyina nebigeenni dushiisa muxamedin ahaa iyo wa aalihi aalkiisii iyo wa ansaarihi kuwii nebi moxamed u hiiliyey salaatan ammaan oo daa'imatan joogta ah ammaantaasoo tuxilunaa na dejisa daara alqaraari nagaadiga daartiisoo jannada ah fii jiwaarihi nebiga inaan la dersno haadaa midkani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo naaficun anfacaya fii macrifati alkabaa'iri kabaa'irta garashadeeda yacni markaa ka anfacaya ijmaalan si duuduuba kabaa'irtii in loo garto iyo wa tafsiilan si faahfaahsan in loo garto kitaabku ka anfacaya rasaqana allaahu ilaahay ha nagu irsaaqo ha nagu dheefiyo oo ha noo hibeeyo ijtinaabahaa kabaa'irtaa inaan ka dheeraanno biraxmatihi naxariistiisa sababteeda qaala allaahu tacaala alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shay kiisa waaweyn oo tunhowna laydinka reebayo canhu xaggiisa nukafir waannu dhaafaynaa cankum xaggiinna sayi'aatikum xumayaalihiinnaannu dhaafaynaa wanudkhilkum waannu idin gelinaynaa mudkhalan makaanu geliin oo kariiman wanaagsan baa la leeyahy subxaana wa tacaala ilahi wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa maada waxaa loo isticmaalayaa yacni alm